bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilah rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli اllah وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhum shaykhuna sheikh islam bn cbdillahi اlcusaymiy غafar allah lah wlahum jamica bisnaadi kuli minhm ilى sufyaan cayna can bni dinar abi qaabus mawla cbdillahi bn cami اlcaas can cabdillahi bn cami اlcaas radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wslem alraaximuuna yarxamuhum الraxman irxamuu man fi lardi yaxkum fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'im usul mutuun khaasatan usul xadiid mustafa warasuul mujtaba sala allahu calayh sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxaabati ajmaciin yafuuzu bisacaadati alcajl alajl fahada huwa almajlis athaamin watiscuun min majaalis iqra'i wa sharxi kitaab macalib sunnawiya fii masaa'i aw casri yowmi ay yowm hada yowm alithnain nacam fii masaa'i yowmi alithnain athaamini shahri ramadaana caami alfin warbaciimiya warbaciin jadid mustafa sala allahu aleyh wasalem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس كي sideed iyo sagaashanaad ee majaalista ulmarka sharca ka wana kitaabka macaalim sunnawiya galabtana waa galab isniinna sideedda bisha ramadaan kun afar boqol iyo afartanka jira nabigeena sala allahu caleyh wasalam waxaan kusoo jirnay maqsadka alxaajaat adaruuriya kitaabu acaami washaraab addabaa'ix wasayd ayaan kusoo jirnay maantana fasalka labaad ayaan bilaabi doona insha allahu tacala alfasl athani fasalka labaad addabaa'ixu gowracyada iyo wasaydu ugaarta la ugaarto ayuu fasalkan faslay weyaan habka looxa loo gowraca waxa in la gowraco bannaan waxa isku gowracmi oo muxuu haddii mid la gowraca kii kale gowracmi wahaakada iyo ugaarta noocyaheeda ayaan insha allahu tacaala geli doonaa baabu lmri farid liisfar ayuu baabkan u baab yahay biixsaani adabxi gowrac in la wanaajiyo iwalqatli dilka bannaan marka wax la dila in si fiican wax loo dilo oonan muxuu ahaa qofka la sicinin ayuu baabkan u baab yahay xataa xayawaanka marka la dilaa ama la gowrici in aanan la silcinin xadiidka laba kun lix boqol iyo kow can shadaad ibni owsin waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda qal wuxuhi shadaad hintaani laba laba arrimood xafidtuhumaa waxaan ka xifdiyey can rasul rasulka ayaan ka xifdiy sal l slem qaala nabigan wuxuu yidhi ina allaha alla weyne kataba wuxuu waajib yeelay alixsaana wanaag in loo sameeya calaa kulli shayin shay la arkaba fa idaa qataltum haddii aad wax dilaysaan fa axsinuu wanaajiya alqitlata dilka wanaajiyo wa idaa dabaxtum haddii aad wax gowracaysaanna fa axsinuu wanaajiya addabxa shafratahu tooridiisa iyo ha afeeyo walyaruuxi ha u raaxeeya dabiixatahu gowrac wax u gowrici xoolihii u gowracayay ha u raaxeeyo weeyaan oo nafta degdeg ha ugu qaado imaam muslim ee soo saaray marka ixsaankaas uu rabbigan subxaana wa tacaala faray shay walbana in loo sameeya uu faray xitaa wixii la dilay iyo wax la gowraca in ixsaan loo sameeya ayuu rabbigan faray subxaana wa tacaala lidaalika qofka markuu wax gowrici bidi midi garac ah oo waxba goynaynin inuu qofku wax ku gowrac ma ahan waa inuu xataa midida afeeyo saas ayuu nabigeena faraa sala allahu calayhi waali wasalam waxay ka mid tahay ixsaanka ilahay uuna faray naguna farad yeelay baabu alfaraci farac ayuu baabkan u baab yahay iyo walcatira catira ayuu baabkan u baab yahay farac muxuu yahay faraca waxaa weeyaan jaahiliga waxaa dhaqan u ahaa neefka ama geel ha noqdo ama ari ha noqdo ama lo ha noqdo canugu u horeeya markuu dhasho canugaas waxaa leeyahay waxaa loo gowracayaa waa laga gawrici waa laga gawrici arinta ayada marka ugu dhowaanayeen oy u hadiyen jireen awaaqiidii iyo asnaamtii ay caabudayeen ayay u hadiyen jireen waxayna weliba ku rajayn jireen in muxuuaha neefkaas maadaama canug horreeyey uu ku curtay laga gowracay in farac fiican laga heli farac ayaa la yidhahdaa marka baabkaas faraca la yidhaahdo iwal catiira gowrac ay gowraci jireen bisha rajab oo asnaamtooda ah, waxaa weeyaan amaba weynayn ay ku weynaynaan ay u samayn jireen labadaas ayaa la kala yidhaahdaa faraca marka waa xoolaha neefka canugu ku curta oo laga gowraca catiiradana bisha rajab gowrac ay samayn jireen ayaa la yidhahdaa weyaan labadaba inaynay jirin oy diinteenna ku bannaaneen ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam intaa marka baabkaas farac iyo catiirada xadiidka laba laba iyo siddeetanaad can abi hurayrata waxaa bdiman shk dawsi radi alahu taa arda an nebi nabig nabgen wuxuu yidhi laa faraca wax canug markii neefku ku curta laga gowrac lama arko walaa catirata bisharajab gebagabadeeda mxu gowrac gooni u ahna ma jiro weeyaan waalfaracu faraca awalu nitaaj canuga lagu curta oo neefka uu ku curta ayaa la yidhaahdaa kaanuu waxaa yadbaxuunahu mid gowraca litawaaqiitihim asnaamtooda ay u gowraci jireen waalcatiratu catiradana fii rajab bisharajab gebagabadeeda ama bisha rajab ayay gowraci jireen weyaan intaba wax jira ma ahan ama haba yaraatay waxaa weyaan diinteenna ka mid ah baabun maa yafcaluhu lmudaki qofku wax gowraca wuxuu fali ayuu baabkan u baab yahay maa yafcaluhu lmudaki qofku wax gowraci siduu wax u gowraca ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun lix boqol iyo saddex iyo siddeetanaad can raafic bni khadiijin waxaa laga wariyey radia allahu taala arda qala wuxuu raafic kunaa waxaanan maa nabiyi maca nabiyi nabigan ayaan la joognay sal slam bidilxulayfa meesha dulxulayfa loo yaqaano magaalada madiine hadda soo gashay reer madiinena ay ka xirtaan xajka dulxulayfa abaare cali kulli waa la yihahda weyaan miiqaatna waa la yihahda kuna waxaan maca nabi nabiga ayaan la jirnay sal slm bidilxulayfa meesha dulxulayfa la yihahdo ayaan nabiga la joognay fa asaaba waxaa ku dhacay annaasa dadkii nabiga la jiray juucun baahi ayaa ku dhacday fa asaabuu waxay heleen ibilan geel iyo waqanaman ari oo haniime ayay heleen qaala wuxuu yidhi wa kaana nebiyu nabigan wuxuu ah sal slm fii khriyaati lqowmi dadka socda ayuu gadaal u jira nabigeena sal alla alay slem facajiluu way degdegeen baahi ayaa ku dhegnayde wadabaxuu waxay gowraceen xoolihii ayay gowraceen wa nasabuu lquduura digsiyadiina way taageen oo hilib laga buuxiyey fa amara nebiyu nabigeena wuxuu faray sal slm bilquduuri digsiyadii faukfiat waa la daadiyey digsiyadii hilibka uu ka buuxiyey maraqa dhulka ayaa la dhiga weyaan la daadiyey uma qasama intaa kadib uma intaa kadib qasama wuu nabigeena sal slm facadala wuxuu la simay uu ku jimeeyey casharatan toban oo min alhanami ari ah bibaciirin hal riti ritigi toban neef ari inuu dhigmo ayuu nabigeena ku qiimay sal slm fanada waxaa cararay oo markiiba isdeeyey minhaa awrti baciirun riti ayaa cararay fa alabuhu way raadiyeen faacyaahum way gaari waayeen wa kaana waxaada fi lqowmi dadka saxaabada nabiga la socday khaylun farda ayaa mxuu ahaa ayay haysteen yasiiratun ee aan badnayn faahwa kadib nin baa muxuu ku hoobiyey rajulu nin faahwa waxaa hoobiyey rajulu nin oo minhum ayaga ka mid bisahmin leeb iyo gamuun ayuu muxuu ah ku aadi weeyaan oo neefkii muxuu ahaa ordayey ayuu ku tuuray intuu faras qaatay kadibna ka dabagalay ayuu muxuu ahaa bahal gamuun ama leeb la dhacay weeyaan wa kaana waxaa ahaaday waa yahay faahwa wuxuu ku hoobiyey rajulu nin oo minhum bisahmin leeb faxabasahu allahu ilaahay weyne ayaa xabisay oo ritigii waa la qabtay ayuu ilahay ku xabisay uma intaa kadib qaala nabigan wuxuu yidhi sal slm ina lihadi اlbahaa'im xoolahan waxaa u sugnaaday awaabida kuwa duurjoogooba sida dameerfarowg oo kale noqdo oo wahaakada duurjoogooba ka awaabid ilwaxshi duurku jirta mxuu ahaa waraabahay wixii la midka ah duurku jirta sidoodoo kale duurjoogo u noqdo ayaa ka mida weyaan famaa halabakum wix idinka noqdo minha iyada ka mid a fasnacuu ku sameey bihi isaga haakadaa oo xoolahaas nooc muxuu ahaa durjoog noqdo oo cararo oo sidii muxuu ahaa dameer farowgii iyo eeladii iyo wixii la midka ahaa sidaasoo kale duurgal u noqdo oo cararo dadka cararo jiray wixii saa ku sameeyo sidaan ku sameey oo muxuu aha fallaar iyo wax un ku dhufto weeyaan saasuu nabig yidhi sal slm qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan inna anaga narji waxaan rajaynaynaa nabi allow aw amaba nakhaaf waxaan ka baqaynaa alcaduwa cadowga inaan la kulanno gaaladii qadan berri walaysat ma ahani macana mudan mudan midye ma oo muxuu ahaa dad midye watamanihin afanadaba miyaan ku gowracnaa bilqasabi qasabka muxuu ahaa qubkiisa oo sidii muxuu ahaa sakiintii o kale u samaysan ku gowracana qaala wuxuu yidhi maa dama wixii dhiig daadiyo oo dukira lagu xusay ismullahi magaca alle caleyh korkiisa fakuluuhu muxuu cuna weeyaan haddii shayga marba uu dhiigga daadiyo oo muxuu ahaa uu qoorti jaro ama meeshii laga gowracayo uu jaro magaca lagu xuso subxaana wa tacaala cuna weeyaan wixii lagu gowracaya sida laysa ma ahan asinna ilaga iyo dufra adufra iyo cidida labadaas kuma jiraan haddii qofka uu muxuu neef intuu qabta uu ruuga amaba muxuu ahaa ilkaha uu ku dilo kuma jirta sidoo kale cidiya dhadheer qof intuu yeesho oo cidiyihii wax ku gowraca ma jirta weeyaan kale cidiyaha digaaga waxaasa lagu dili karaa ama in wax weyn uma in lagu dili kara wasauxadiukum waxaan idinkaga warramaya can dalik arrinkaas sababta loo diiday cidiyaha iyo iyo ilkaha loo diiday ama ilagamiya facadabun waa laf horaana waxaa loo sheegay axaadiidta eh, mxuu ay u in ilaga ama lafta waxaa weyan tacaamu ljinni jinniga cunadiis inay taho min akhwaanina eh, walaalna ka ah. ayaa muxuu ahaa la sheegay marka waa laf lafna ama wax ma zuulinaysa oo nijaasadii eh, wax badan ma zuulinaysa haddii nijaase ay noqoto haddii ay gowrac noqotona waxaa weeyaan waa mxu wax weyn ma tarayso haddii ay tartona waa jinkii ayaa laga hadlaynaya wa ama dufuru ciddada miyaa famud alxabasha nimanka xabashada la yidhahdo oo gaalo marka iyada aha ayaa dhaqan waxaoo ahayd inay wax ceejiyaan oy cidiyaha wax ku dilaan marka gaalada in la shabaha ayaa la diidayaa sida awgeed labadaba nabigeen uu diiday sala allahu caleyhi wasalam maa anhana dama wixii dhiig daadiyo oo dadka lagu xusi ismullah magacal caleyhi fukuluhu cuna weeyaan laysa maahan asinna ilaa gii wadufura iyo cidiyihi xadiidkan waa idinkaga warramay can dalika ama sinu ilga miyaa faacadman laf lafna waxaa weeyaan lama ogola in ama najaaso lagu tiro ama la isticmaalo nooca loo isticmaalo hadda la sheegay oo gowrac ah wa ama dufuru ciddadii miya famud lxabasha nimanka reer xabasha ayaa waxaa weeyaan wax ku gowracan jiray ayagana gaal ay ahaayeen wa calaa hada asaas gaalada in laisku shabah lama ogola buhari muslim xadii soo saaray xadidka laba kun lix boqol iyo afar iyo sideetanaad can kacbin malikin waxaa laga wariyey radia allahu taala arda anahu kacbin maalik kaanad lahum waxaa u sugnaaday hanamun ari tarcaa raacda bisal buurt salca la yihahda buurt salca la yihahda magaalada madiino markaad tagtaan insha allahu tacala midda tagtay qiblada masjidka qiblada masjidka nabigeena sal lla sl marka la joogo dhanka dhankaas oo muxuu darafka xigto derbiga u dambeeya ayaa taqriiban marka la jooga buur yar ayaad arkaysaa oo hadda la baabi'iyey oo dhismaha uu dhexgalay buur kaloo weyn way ka dambaysaa marka culimadu waxay isku hayaan buurtaa yaroo hadda la baabi'iyey oo dhismaha dhinac ka maray weeyaan iyo middaa weyn weeyaan tan weyn ayayna u badantay sheekh caiya saalim caleyh oo magaalada madiina taarikhdeeda aad u yaqaan wuxuu waa buurtaan yar maraan darsigiisa xaadiray ayuu saa isagoo ayaan arkay laakiin culimada inta badan buurta weyn ayay ku sheegaan tan weyn ayay ku sheegaan weyaan oo dhanka xaggana waxaa ka saaran meesha loo yaqaan alkhandaq khandaq meesha loo yaqaan ah, almasaajid asabc meesha loo yaqaan ah, ka saaran weyaan wuxuu yidhi marka ninka la yidha kacb malik kaanat waxaa u sugnaatay annahu isaga kaanat waxaa u lahum ayaga hanamun ari tarca daaqdo bisalcin buurt salca fa absarat waxay aragtay jaariyatun gabar ama addoon oo lana anaga aan lahaynay bishaatin neef ari ah oo min hanamina ariganaga ka mid a ah, mowtan geri ay ku aragtay iyadoo muxuu sii nafbaxiisa ay ku aragtay fa kasarat waxay kala jebisay xajaran dhagax fadabaxat abiyu ay ku gowracday dhagax haddii la kala jebiyo oo sidii muxuua safety amaba tawridi u noqdo maxaa la yihahdaa wa maxaa u taqaanaan waxaa u taqaana culma yaa sheekh xaleef miya xaleef kow maxaa kaloo u taqaanaan faliir faliirna waa baab kale carabna waan dhahnaa naga waxaan dhahnaa carab waxaa weeyaan caadi si toosa wax loogu gowracdaa marka carab iyo faliir iyo khaleef miya xaleef xaleef waa kaas marka marka waxaa weeyaan kaanat lahum kaanat waxaa u sugnaatay lahum ayaga aanam ari oo tarca daaqda bisalcin buurt salc fa absarat waxay aragtay jaariyatun gabar oo lanaa annaga aan leyna bishaatin neef ari oo min haname mowtan geri ay ku aragtay fakasarat waxaa jibisay xajaran dhagax fadabaxat abigu ku gowracday dhagaxaas la kala jeexay ama carab ha noqdo amaba faliir ha noqdo amaba muxuu ahaa igu celi xaleef waa kaas yaa sheekh carabta waa magac caadi waa carabta midda carabta oon sheegi magacaana loo isticmaalaa oo markii dhagaxa inta dhagax lagu dhufta caadi uu muxuu aha af yeesho ayaa carab la yidhahaa marka ilmaha iyo waxyaabahaasa muxuuha isku ceyriyeoo marka alcumuum marka waxay ku gowracday carabtaas amaba faliirkaas waxay noqotaba faqaala waxay u yihahdeen laa takuluu waxay lahum ayaga laa taakulaha cunina xataa as'ala ilaa aan weydiiya annabiya nabigeena sal slem aw ursila aan u dira ila nabiy nabiga sal slm man yasali qof soo weydiiso marka neefkaas aan torri lagu gowracin oo dhagax lagu gowracay yaan loo dhowaanin saas ayaa arrinta ka soo baxday weeyaan isagii sa'ala nabiya nabigan ayuu weydiiy can dalik arrinkaas oo neefka lagu gowraa dhagax la kala jaray la kale muxuu ahaa eh, jeexay suu yahay aw arsala ama qof uu diray ama isaga laftirkiisa tag ama qof uu diray fa amarahu nabigu wuxuu faray biakliha in la cuno neefka arigaha marka haddii marba aynan ilig ahayn lafna ahayn dhiigna ay daadisay khalaas warka waa dhammado ilahayna magaciis lagu xusay waa la cunaya bukhari ayaa soo saara xadidka xadidka laba kun lix boqol iyo shan iyo siddeetanaad can cabdillahi bni cumar waxaa lw radi allahu ta anuma qaris cbdillahi bni cumar idaa nuxirat inaaqatu hashi haddii la gowraca fadakaatu maa fii baniha uurkeeda wxuu ku sugan gowraciisa fii dakaatiha iyada gowraceeda ayuu ku gowracanya annagu aan dhihi jirnay oan taqaanaan urjiif hooyadiisu gowracanya sidaa weya waa qaacida muxuu ahaa sharci ah idaa kaana hadduu ahaada qad tama mid taam noqday khalquhu abuurkiisa ow nabat uu soo bax shacruhu timihiis uu soo baxay faida kharajat uu ka soo bax min batni ummi hooyaday calooshiisa isagoo nool dubixa waa la gowracayaa xataa yakhruja ilaa ka soo baxa damu dhiig min jawfihi gudihiis uu ka soo baxa weyaan yan neefka canug hadii la gowraca neefka haddii la gowraca oo canugii muxuu ahaa gowracaas asna uu ku dhinto canugii muxuu ahaa gowracaas ee u gowraca soo saab maaha laakiin canuguu soo baxay markii neefkii la gowraca kadib haddii inta la jeex laga soo saaro isigoo meyd dhib ma lahan waa gowriciya gowracu ah laakiin canugii markii la gowraca neef kadib ayaa isagoo nool a soo saari marka maxaa la samayn waa la gowracaya ilaa isaga dhiig uu ka imaado gudihiisa weyaan sidaa weyaan dabaran ayaa soo saaray sanadkii waa saxiix baabu dabixati alcaraab dadka reer baadiyaha oo islaamnimadooda ay aad u sugnaan marka ayada xilliga asaga ahaa gowracooda maxaa lagu samaynaya gaalaa ku jira islaam baa ku jiray dad islaamnimada marka iyada ku cusuboo diinta aad u ku jiray wahaakada marka dadka ayaga gowracooda muxuu noqonaya xadiidka laba lix iyo sideetanaad can caaishata radi allahu tan wadahana qowman qolo qaalu waxay yhahen rasuulka allow ina qowman qolo ya'tuuna waxay inoo keenayaan bilaxmi hilib bay inoo keenayaan laa ma ogin adakira miyaa lagu xusi isma allaahi maga adakaruu inay xuseen dhah isma allaahi magaca alla caleyhi korkiisa am laa mayna xusin mana ma garan karno faqaala rasul wu yh sl slm samu llaha alla weyne magacaaba calayhi wakuluuhu adinka cuna weeyaan buhari ayaa soo saaray xadiidkaas baabu saydi ugaarta bilkalbi ay wax lagu ugaarsaday iyo bilqawsi qaanse lagu ugaarsaday yuu baabkan u baab yahay baabka marka la joogo waa soomaalida waxyaabaha adduunka carabnimada aan daba orodna naga reeb ay soomaalida moogta carabnimo oo ku dhintaan oo carabaan ahay dhahaan nasabkana oo tiriyaan oo sidiis loo wada caqil bin kulli ay ku wada shubmaan soo sidaa maaha amaba xasan iyo xuseen bay ku shubmaan amaba abubakar ay ku shubmaan halkaas unbaa lagu wada shubi moogta carabnimada waxyaaba noo diida ma taqaanaan carabta waxay ku faanaan inay wax ugaarsadaan aad iyo aad weliba oad garanaysaan nabigeena sal l slam sababtuu kusoo islaamay xamse ibn cabdilmualib siiradasaa sheegaysa isagoo ka imaad ugaar oo seeftiisi iyo wixiisa wato oo faraskiisa wato ayaa lagu yiri maxaad ka ugaarsanaya dad iskaga dhigaysa oad maanta la fanfaanaysaa in adeerkaa sida loo galay wiilka adeerka sida loo galay mi ogsoonta halkaasay ahayd waa garanaysaan marka annaga ugaarta iyo wix ugaarta la xariiray iyo qalabka lagu ugaarsaday iyo cidda ugaarsatay iyo kuwaas kulli kaar ayaa la siiyey waa taqaanaan kaar ayaa loo taagay waxaa la yidhi kuwa ayaga waxaa la yihahdaa mxuu ahaa dad noocaasa ah oo magacaasla ah oo sidaa ah oo nooca oo wahaakada arinta ayada ah ceeb koleyba ay tahay waa ceebtii u qofka in xirfad iyo sanca saxaabada nabigeena sal alla ly ay ku faani jireen oy samayn jireen oo nabigeen loo samayn jiray sal slm in cid lagu tag oo mxuu aha dhinac loo xiro oo la yihahdo kuwa lagama guursado oo looma guuriyo oo wahaakada la yihahdo waxyaabaha ceebta ay ka tahay diin beelna waa tahay dhaqan beenna way tahay sharaf beenna way tahay ulmi noola baabi'i inuu yahayna waa u badan tahay weyaan marka arrinta ayada waa arrin runtii aad u dhib marka eh, ay in lagu ugaarsaday in qaasida lagu ugaarsaday labada waa bannaan tahay yacni ama kutubaha fiqiga ah waad aragteen ugu warramayaan yacni ayga xataa mucallamka ah aayadda qur lagu sheegay aayadda qur-aanka lagu sheegay waad garanaysaan eh, waxaa weeyaan mukalibiina tucallimuunahunna mima callamakum allah fakuluu mima amsakna calaykum wadkur sma allahi caleyh aayadda qur-aankaad ay amartay ayaa inta la khilaafiya ummad waxaa lagu haystaa ayadda qur-anka maxaad uga camal oo muxuu ahaa daaqad loogu bixiyey arrinta ayada marka arrin khatar weeyaan aan towba keeno ummaddana ha towba keeneen muslimiinta meel kastay joogaan arrinta ayada waa arrin isma maanta ummadda soomaaliyed ayagoon ummaddaas la xuraynin la dulmiyey yacni dulmigaan hadda eh, iyo dhibaatadan annagaan isku hayna iyo baabi'intan iyo dadka annaga cadowgeenna dhibka inagu hayaan iyo dalla-aantan iyo dalla iyo hadda darad waxaa isugu tagay muxuu ahaa gobolada soomaliyeed meel ka ah waxa isugu tagay madaxweynihii dalka dhan iyo maamul goboleedyado dhan markaas waxay ku heshiin waayeen warseen wax yeelnaa nin walba asagoo kiken laclada lasoo kala tagay bal waxa ceebta waxa umaynaysa caqli xumo ma hays nimanka ayaga mid caqli xun kuma jiro dhammaantood waa wada cuqala ah wada mutacalimiin laakiin cuquubaa ku dhegan cuquubaa ku dhegan adiga soomad arki nin ganacsi ku jira amaba waxa weeyaan dan u tallaabo qaadi waxbana aan keenaynin markaad weydiis war hebel maxaa ku dhacay berigii cuqubad u qaadi jira ma ogeyden hooyadiisu ka cuquuba qaaday aabihiisu ka qaaday qofkii muslimka saa u gala soo ma arkin kuulsal soo ma arkin dad noocaas marka ummaddan haysato runtii ummaddan cuquubadaas cuquuboodhinka marka tirada badan oo isbiiriyey tanaa ka mid a ah. ayadan marka la helin oo ma malaynaya in meesha aan taagana aan ka noqon doono marka meelo badan dhiigga muslimka ma cuquuba ee dulmiga laisu geysta caquubo ah dadkaa la xaqiray oo weliba ilaa maanta la xaqira oo waxaa weeyaan sharaftooda laga qaaday ayaa caquubo ah yacni waxyaaba la yaab kala ninba waxay yidhahdeen gabaraan hayaa gabara igu dahday gabaryaa muxuu hayaan ku dara markii waa la aamusay oo nin marka raggaan farta lagu fiiqa oo dulmiga lagu hay ka mid ah wuxuu yidhi aniga haligu dara markaasuu yidhi masaajidka ciyaartka dhaf odaygaa dhihi masaajidka ciyaartka dhaf oo ummaddan la hadlo islaamka oo fadhida ninkan muxuu kaga duwany muxuu kaga dooyay ninkan inaa lilaahi wa inaa ileyh raajicuun waayahay xadiidka laba kun lix boqol iyo todoba iyo siddeetanaad can cadi bni xaatim waxaa laga wariyey radi allahu taala an qala cadi bni xaatim sa'altu rasul lah baan weydiiyey sal slm qultu waxaan idhi ina anaga qowmun qol ayaan nahay nasiidu bi hada alkilaab eeyahan ayaan ku ugaarsanaa ballegeysta waa saxaabada nabigeena cadi bni xaatim ay ka fadli badantihi nacam ina anaga qowmun qol ayaan nasiidu waxaan ku ugaarsanaa bi hada alkilaab eeyahan ku ugaarsanaa fa qaala nabigeena wuxu yidhi sal slm idaa asalta haddii aad dirto kalbaka ama kilaabaka eeyahaada almucalamati ee la tababaray tababaran mucalamada kuwa tababaran waxaa weya markii aad qofka aad dirto waa inuu dirsooma markaad joojisa waa ka istaago waa inuu markuu muxuuha ah, ugaarta qabta uusan cunin marka waxyaabaha shuruudeeda ay ka mid tahay kutubaha fiqiga ku qoran yihiin ku qoran wadakarta aad xusa ism allahi magaca alla aad xusanta aad xusta amsakna waxay kuu qabtaan calaykum korkiina ay idiin qabtaan cun weeyaan fakulcun mima amsakna waay amsakna ay qabtaan calaykum korkiina ay idiin ama adinka idiin qabtaan wain qatalna haba dileen nafta baa ka qaadan haday rabaan ilaa an yakula inuu cuno alkalbu eyga fa inii aniga ahaafu waxaan ka baqaya an yakuuna inuu ahaaday inamaa in kalaman amsakahu inuu qabtay calaa nafsii naftiisa wain khaalaa hadduu ku dhehmo wain khaalaa haddii ay ku dhehmaan kilaabun eeya kale oo min hayri iyada aanan ahayn falaa takul waxbaa ka cunin wayaan nabigeena sal sl cadi bn xaatim wuxuu yidhi nabi allow annaga meel laga ugaarsada ayaan joognaa eeyo ayaana ku ugaarsanaa arrinka balxuunkeeda ii sheeg oo muxuu ahaa tababarka qaatay haddii aad dirto kadibna markaad diraysana bismillaah aad tirado magac alla ku dirto wax alle wixi ay qabtaan xoolihii muxuu ahaa ugaartii ay kuu qabtaan ugaarta iyada cun walow iyagoo meyd imaadide magaci allana waa xustay waa lagu xusay oo adaa ku xustay eyga tababarnaana waa ku dirtay marka waa hakada waa laguu qabtay adaa laguu qabtay marka ka taxarigin amaba ha ka taxarujin haba yaraatay waxaa weeyaan toos ucun weeyaan ucun laakiin hadii aad la kulanta eygii oo wax ka cunay qayb inta ka goostay cunay qabasho oo dhab aad siiyo nafta ka qaada waa gooni laakiin cunitaan wax ka cunay haddii aad aragto maya maxaa yeele waxaan ka baqaya oo nebiga sal slm inuu isaga naftiis u qabtay ood adiga kuu qabanin muhiimaddana waxaa eyga adig ayuu kuu qabanaya adugu oo ku yahay kow sidoo kale haddii aad kulanta eeyo kale eygaadi eeyo kale oo muxuu ahaa meydka dul taagan ama bakhtiga dul taagan neefkii muxuu aha ugaarta dul taagan ha cunin ha cunin maxaa yeele ma garanaysid midkii qabtay makaagi mise mid kale saas ayuu nabigeena cadi sal slm xadidka laba kun lix boqol iyo sideed sideetanaad can abi thaclabat alkhushani waxaa laga wariyey abi thaclab alkhushani magaciisa ikhtilaaf shadiida maga mxuu badan baa lagu sheegay magacyada lagu sheegay waxaa ka mid ah odaa taqaanaan jurtumi ibn naashir radi allahu taala arda saxaabiga jaliilka wuxuu geeriyooday shan iyo todobaatanka jir nabigeena sala allah alay slem abi thaclab alkhushani waa mar inta baabu sayd marka lagu jiro wax badan waa noo imaan doona insha allahu tacala qal wuxu yidhi abi aclama qultu waxaan ya nabiy ilaa nabig allow ina anaga biardi qowmin qolo arladood ayaan joognaa ahli kitaabin ahli kitaab ah afanaakulu miya wax ku cunaa fii aaniyati weelasheeda wax ma ku cunaa wa biardi saydin arlo laga ugaarsaday waan joognaa asiidu biqawsi qaansadayda ay wax ku ugaarsadaa io leebkayga wa bikalbi aygayga ayaan ku ugaarsadaa alladii kaasoo laysa aanhayn bimucallamin mid wax la baray ama tababaran wa bikalbi aygaygan waan ku ugaarsadaa almucallim ee tababaran kuwa tababaran eeyahan waan ku ugaarsadaa kuwaan tababaran waan ku ugaarsadaa sidoo kale qaansadii waan ku ugaarsadaa weyaan fama yasluu lii maxaa ii banaan maxaa ii sooboon oo ii suuban oo lii ogol yahay qaal wuxuu yidhi amaa maa dakarta waxaad ku xustay amaa maa dakarta waxaad sheegtay dheh oo min ahlikitanimanka ahli kitaabka ah fain wajadtum haddii aad heshaan hayrahaa waalashooda waalal aan ahayn haddii aad heshaan falaa ta'kuluu fiiha ku cunina weyaan wain lam tajiduu haddii aadan helin waalan waalashooda aan ahayn faqsiluha iska dhaqa wa fiiha ku cuna weyaan saasuu nabigeen caleyh sal wamaa sita waxaad ku ugaarsata marka dhanka ugaartaan soo aadna marka biqawsika qaansadaada oo fadakarta aad ku xusta ism allahi magaca alleh fa kul cun qaansadaadiad muxuu ahaa ad wax ku tuurtay ama leebkiad wax ku tuurtay qaansadii laga turaa leebkaa lagu tuuri biqawsika leebkaada dhah marka iyo qaansada laga tuuraayba oo fadakarta ism allahi magaca allaad ku cunta fa kul cun weyaan bismi illah tiradi leebkii aad tuurtay kadibna wuxuu ku dhaca ugaarti muxuu ahaa wuu baktiyey ama wuu dhintay waad cunaysaa weyaan wax gowracanoo kale wa wamaa sita waxaad ku ugaarsato bikalbika ay gadaal mucalam ee tababarnaa oo fadakarta ismalla magaca allaad ku xusut markaad diraysay fa kulcun weeyaan haba dhinta duurraba wamaa sita waxaad ugaarsato bikalbika ay gada hayr mucalam aan tababarnayn oo fa adragta aad haleesho dakaatahu gowraciisa oo isagoo nafta aan ka dhicin aad haleesho adig gowracta fa kulcun weeyaan meesha maxaa laga fahmayaa wixii aad haleeli weydo isagoo meydta u tagta eygii aadan tababarin uu kuu qabtay isagoo meydna aad la kulantay ha cunin weeyaan bukhari muslim baabun idaa aaba asaydu hadda beryahandhsee lagu aarsan nimanka waaahayan geemta ayaa kaaga siini ugaarsan kaama soconays haddii aad meeshan eh, geem baaga tagto tirad wabaan ugaarsani <laughs> yaa weyla baabun idaa qaaba saydu ugaarta haddii uu maqnaado yowmayni laba maalmood aw agar ama ka badan yacni eh, leebkii ayaad ku dhufatay ya faleertii aad ku dhufatay eh, markaad ku dhufatay kadibna faleertii la baxsaday kadibna dhowr maalmood ayuu maqnaa isagoo marka dhintay eead la kulantay see la yeli xadidka laba kun lix boqol iyo sagaal iyo sideetanaad can abi sacd labat lhushani waxaa la wariyey radi allahu tan arda jurhumi naashir weeyaane can nabi nabi xukr sal sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa ramayta haddii aad turta bisaamika leebkaada oo fa haaba canka uu kaa maqnaado oo fa adragta kadibna aad haleesho fa kullu cun maa lam yuntin intuusan urin oo neefkii markuu mxuu dhinta kadib haddii muduu yeella wuu doorsamaya wuu uraya tixri waxbaa geli intii ur uu ka waad cunaysaa lakiin haddii urmaya muslim ayaa soo saaray xadiidka xadiidka baabu <clears throat> baabu nahyi can saydi bilkhadfi fiintaalka walbunduqati bunduqada waxaa weeyaan dhoobo yar oo la dhooba dhoobo yara la dhoobi marka dhoobada yar la dhooba kadibna waa la mxuuha qallajini dhagaxoo kale noqonaysa kadibna isna waxaa loo isticmaalaa sida khadfigo kale loo isticmaalaa waa laisku dhagax tuuraa dhagax tuur ahaan wahaakada marka labadaas wixii lagu ugaarsada ka warrama baabu nahyi can asaydi ugaar lagu ugaarsaday reebitaan iska reeba bilkhadfi fiintaalka iyo iwalbunduqati bunduqada oo ah dhoobo yar oo la qallajiyo sida dhagaxi ah saas weeyaan khadfigan waaba taqaanaa waa kaasaa loo tuura xadiidka fargan waxaad ahdaama xadidka laba kun lix boqol iyo sagaashanaad can cabdilahi bni muqafal waxaa laga wariyey radi allahu taala arda annahu isaga cabdillahi bni muqafal raa waxaa rajul nin buu arkay yakhdifu fiintaal tuurta fa qaala wuxuu ku yidhi laa takdif fiintaalka tuurays jooji fa ina rasul rasulka sal sl naha wuxuu diiday can alkhadfi khadfiga ayuu diiday aw kaana nabigan waxaa yakano mid naca alkhadfa ah, khadfiga ayuu nici jiray nabigan sal slm wa qaala wuxuu yidhi inahu fiintaalka laa yusaadu bihi saydun ugaar laguma ugaarsado ugaar miyuu deli fiintaal waa maya walaa yunkau bihi laguma jibay caduwun cadowun laguma jibiyo cadow hadda fintaalka ma celiyo walakinaha iyada fintaalka qad taksir wax inay jibisa ayaa laga yaaba asina isha asina ilagta dhacfoon iyo watafqa ay rido alcayna isha weyaan uma intaa kadib ra'aahu u arka bacda daalika muddadaa kadib iyo hadalkaas kadib ayahdifu isagoo fintaal tuurani ayuu arkay faqaala wuxuu yidhi lahu isaga uxadiuku waxaan kaaga warramaya can rasuula nabiga allan kaaga warramaya annahu nabiga naha inuu diday can alkhadfi fintaal tuurashada aw kariha inuu nacay alkhadfa fintaal tuurashada wa anta adigana taqdifu fintaal ayaad tuuranaysaa laa ukalimuka abad kada wa kada intaasoo muddo ah kulama hadla ayuu ku yidhi weyaan buhari muslim aya xadis soo saaray nabigeena sal slam marka amarkiisa iyo sunnadiisa in la maro oon laga leexanin ayuu saxaabigan jaliilka ah ku dhaqmay ninkii uu u sheegay oo yeeli waayna wuxuu yidhi maba kula hadlay hadda soomaad arkin dad aqriba ama asxaab amaba shirkad aad tihiin amaba aad meel ka wada shaqaysaan ama wax wada barataan oo sunnada nabigeena sal slm waa saas aad leed isagana waxaa weyan hayi ayuu ku dhihi mana yeelay amaba nagala tag ayuu kuleeyahy soo ma haddii aad u sheegto u sheegto u sheegto marka dambe aad dareemaysa aad hadal ka goosato inuu soo noqona zajriga muxuu ahaa ay noqonaysa canaan u noqonaysa inay dhib lahayn ayaa laga qadan karaa weyaan qofka waxaad war xumaantan iska daa waa diiday mar labaad iska daa waa diiday marmarka afraad inaad haddii aad sunnada nabigeenna diiday ama xumaantaama inaad kaharta a diiday anna waxaa weyaan kulama hadla inaad tidhahdo arrintaana aad ogsoontahay u keenayso inay u keenaysa inaad arrintaa ka hartoomo oy dhib ku noqonaysa waa sax waa masalada loo yaqaana hajrulmubtadic qofka ahlu bidcaha in laga hajiro ma banaantas ma banaano mar kasta ma la samayna mislama samaynay in qofka eh, bidcada sameeya iyo qofka fisqigii weyn ku dhaca in laga haajiro waa sax diinta asalkuleeda laakiin kaba soo qaad meesha aad joogtaba haddii aad haajirto adiga haddaan waxba laga ogeyn tusaalahaan dad bidca ku dhaqma oo badan ayaad la noosh gafuurkaa taagtee duurkaas aad ka martay waxaad tihi waxaa weeyaan hajlmubtadic oo ahlu bidcadan ka hajiray qofka laga hajiriyaa noqona marka ma adigaa noqona mise iyagi iyaga waa dad aad kaa badan marka waxaa lagu qaataa dhexjoog adiga dhexjoog oo iyaga marka waani oo iyaga wacdi oo iyaga waxbar oo iyaga u dulqaado oo ayaga u jawaab oo ayaga mararka qaar mxuu ahaa dood cilmiya la gal saas ayaa lagu qaataa inaad mxuua duurka gasho ood kaligaa intaad meel qobar ah gasho aad halkaad ku baktido waxba kuma tarayso waaya xadiidka ama baabu tariimi eh, baabu taxriimi akli kulli diinaab wax kastoo mice u saaxiib ah hilibkood in la cuna inay xaaraan tahay oo min asibaaci dugaagga ah ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun lix boqol iyo eh, kow iyo sagaashanaad can abi alabat اkhushaani waxaa la wariyey radi alahu ta arda ana rasul rasulka sal sl wuxuu diiday can akli kuli dinaabin wax kasta oo mici u min asibaaci dugaaga ah in la cuno ayuu nabigeena diiday sal alla lay slam bukhari muslim soo saaray libaaxa iyo durwaaga iyo wix lamidka waa kada inkastoo masaladan eh, dabuca laisku haystiy ogsoontihiinoo masaladii eh, eh, mxuu ahaa durwaa ah, mise waxa nooc kale waa iyo wamaa ilaa dalika iyo makan waddankeena jooga mise ma jazir war dheero hadda aan baabkiisa aan joogin xadii laba kun lix boqol iyo labiy sagaashanaad can ibn cabas ale radi allah ta anuma qala wuxu wuxuu diiday can kulli diinaabin can akli kulli diinaabin shay kasta oo miicuu saaxiib ah, hilibkiisa la cuna nabiga diiday oo min asibaaci dogaaga ah shardigaas ayaa wa can kulli dii mikhlabin mid kastaoo u saaxiiba ah, min aayri shimbir ahna shimbiraha wixii duula oo muxuu ahaa cidiyada wax ku ugaarsado ayagan in la cuno dafada iyo mxua dukaha iyo wixii la midka ah dhammaantood lama ogola in la cuno weeyaan saasuu nabigana cadayna sal sl muslim so sar xadikaas baabu taxriimi alxumri alinsiya baabu taxriimi alxumri dameeraha xaaraanimadooda hilibkooda alinsiyati waxaa weeyaan gurye joogta ah dameeraheenan caadiga weeyaan marka halkaa waxaa laga ixtiraaza ama laga saaraya dameer farowga kan muxuu aha barabaraha lahoo duurasha iska daaqa ka isaga hilibkiisa waa loo gelin la cuno xadiidka laba kun lix boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can abi thac labata lqushani waxaa laga wariyey jursu min naashir jurhum ibn naashir radi allahu ta qal wuxu jurhum xarama rasul nabigan wuxuu xaramyeelay luxuuma alxumri dameeraha hilibkooda alahliyata ee guriyii joogta nabigeen wuu diiday sal slm neefaasho ma ahayd meesha laga furay ya neefaashaa neefaasha hadda waxaa laga furay warshad weyn chineyska loo daldala ku yeen waa yahay baabu ibaaxati dabbi meelahan waa la keena ay leeyihin sambuuska iska ilaaliya sambuuska looda aad ha loo hubiya kan geela waad garanaysaanoo muxuu ahay dhadhankiisa taqaanaane markay loo noqoto inaa dameer yahay in waa suuragal iska ilaaliya ilan dameerta iyo looda waa isku dhow yihiin aata laskaga hubiya baabu ibaaxati dabi dabiga inay bannaan tahay walarnabi iyo waxaa weeyaan arnabka shayga bakaylaha labadaas hilibkood inuu bannaan yahy baabkan u baab yahay bakaylo garanay oo bahalkan boodo oo fulayga oo muxuu ahaa fagdhaho oo meelaha gale oo waa taqaanaan laakiin imtixaanka wuxuu ka taagan dabi dabi maxay dabi ay maxay ahayd dabi dadkeen waxay ku fasiraanay dhahaan waa maansuluweli bahashan ay xaaska yar maarata bananka socota ya waralka carabta ay u taqaana kaasay dabi ay yidhahdaan dabiga laakiin kaas ma ahan dabi iyo maansalweliya shuqul iskuma lahan ee bahash sunta ku dhiman ixaas weyaan inkastoo ixaaska laftirkiisa muxuu ahaa ma la cunaa mise lama cuno masale waad garanaysaan marka dabigaas iyo mansalogaleyd waa laba shay oo kala duwan mid waxaa la yihahda waral ayaa la yihahdaa mansalogoleydan caadiga ah haddii ad ku qortaan waral ayaa la yihahdaa kanna dabi ayaa la yihahda isku noocba ma ahaba isku midib ma ahan isku tabar ma ahan isku maqaar ma ahan isku awood ma ahan baashan waxaa weeyaan eh, eh, waralka baashan waralka loo yaqaano annaga hadda ama salabrig aan dhahno yacni qaarkeed yani xoolaha iyo waxyaabahas inay cuntaa laga yaaba yani waa bahal muftarisa can cumuum marka masaladaas waa masale imtixaana marka weli erey bixin ay u baahanta dabiga in loo helo dabiga erey bixin ay u baahanta laakiin maansalogole ay dadkeena dhahaan ya sheekh ulux saas w dhul adi maarata dhul maarata dhul waa fiicanta khayrlaas waxaa wey shee cusmaan waa u baahannahay eray bixinta waxyaabahaas aan loo haynin in loo helo waa muhiim dabbiga haddii maansalogoley aan u diidnay maxaan leena waa dhulux waa marka maba laga helo u yidhi shee cusmaan dadkeed ad marka lula dhulkeenna waxyaaba hadda tusaale ahaan eh, idkhirka oo kale sacuudiga waa tuuranta a taqriiban hadda haddii aad googalka ku dhufataan oo dabbi ku dhufataan waad arkaysaan qaar waa jaalla carabtaaba ku imtixaamanoo saasay u baarayaanoo godadkay mxuuaha biyay ku shubanaano waa isu qabanaano waa dhunkananaya say u jeceli markaad arto ayaabi yani adiga bansalogel in dhunkana ka hor oo saa u jecel xasbuna allah wa nicma alwakiil aad bay u jecel yihiin hilibkiisa aad bay u jecelihiin aad yani markay helaan hal xabo bahasha m dabiga ah ya iso dhawaaqayaan qofka wujidbona nacam baabu ibaaxat اdabi ah, soo dhiib ku jirahe dabadiisa ataa anqaraar cuigso markiisa muxuu ahaa abadan markiis umaba ekaba xataa muxuu ahaa maanslogale saintiis miyaa sidaa may abadan wax kale wa fadash waa yahay baabu ibaaxati dabi dabiga ama dhulaxda wadaadka uu sheegay bannaananta ay bannaan iyo walarnabi iyo bakaylaha ayuu baabkan u baabiyay xadidka laba kun lix boqol iyo afar iyo sagaashanaad an ibn cabas waxaa radi allah ta anma qawli cbdullahi bn cabbaas ahdat waxay usoo hadiyeysay umu xafi xufaydin xufaydin umu xufayd gabadha la yidhahda waxay usoo hadiyeysay khaalatu ibni cabaas ibn cabaas habaryartii wayaane umu xufayda ila nabi nabig waxay usoo hadiyeysay aqitan caana fadhiyo dhankan waxaa laga dhahaa kalba caanaha fadhiyo oo adag kalba ayaa laga dhaha dhankan aqitan wasamnan iyo ubag iwaauban jamcu dabbin wa jamcu dabbin waxaa dabadii hadda aan sheegaynay oo la jamciyey iyo dhowr xabo oo mxuuaha baasha ah fa akla nebiyu nabigan wuxuu ka cunay min alaqiti caanihii fadhiyey iyo wax ka cunay adkaa iyo wasamni iyo subagii waxbuu ka cun nabigeenna wa taraka dabba dabbigan wuu isaga tagay taqaduran isagoo mxuu ahaa qoonsani ama neci wuu ka yiiqsani nabigeena sal l slm yani waxyaaba cunooyin had sooma jirta soomaalida digaaga dadaan loo soo saarin iska ilaaliya haddii aad muxuu ahaa odayaashii iyo hooyaa hooyayaalkii abayaalkii ay meelaha stal loo keeno oo waddanka ay yimaadaan digaag iyo kalluun iyo ha u dhaweynina ya sheekh shirig shimbiraha maba u dhawaa sankay qabsanayaan saas ilaa had dad waxaan garana odayaal oo xitaa yurub tagay oo culimo ahoo muxuu ahaa markii eh, kalluunka la soo dhaweeyey guriga ka bixi abadan aanu dhawaanayn marka waa taqadurka markuu jira qofka in waxaan isaga naca abci ahaan amaba dhaqan ahaan u naca weliba dhaqan ahaantaan u badan fiirihi halkan dambe an ibn cabbaas cali radi allahu anhuma fa ukila waxaa la cunay calaa maa'idati rasul rsulka alle mxuu xeeradiisa ayaa lagu cunay walow kaana xaraaman hadduu xaraam ahaan lahaana maa ukila calaa maa'idati rasulila nabiga ale xeeradiis laguma cuneen saas weyaan buhari muslim soo saare xadidka laba kun lix boqol iyo shan iyo sagaashanaad camn cumar waxaa laga radi allahu ta anhuma qaala nabi nabigan wuxu yiri sl slam addabu dabbada lastu maihi nabiga dhaha alai sl akulhu mid cuno horta aniga afka ma saaray ha ka yaabin walow xarimuhu mana xaaraam yaala nabig sal slam sidaa weyaan buhari muslim xadis soo saaray <clears throat> xadiik laba kun lix boqol iyo lix iyo sagaashanaad can ibn cumar waxaa la wariy cbdullahi bin cumar radi allah ta anuma qal abdullahi bin cumar kaana naasu dad waxaa yeen min asxaabi nabiy nabi saxaabadiis ka mid sal slam fiihim gudahooda waxaa ahday ama ku jiray ama ka mid ahaa sacdun sacad haddii la itlaaqay inta badan waxay ku dhacdaa sacad ibn abi waqaas inta badan weyaan radi allah ta an arda fadahabuu waxay guda galeen yakuluuna inay cunaa min laxmin hilib fanaadatum waxa u dhawaaqday imraatun haweeney oo min bacdi aswaaji nebiy nabiga xaaskiis mid ka mid ah ay u dhawaaqday waxay tidhi innahu isaga laxmu dabbin waa dabba hilibkiis iska ogaada raggii dabbadan cuni jirinow hilib caadi ha u malayninba halka ha ku lagoynin waa fa amsaku markaasay ka wada istaageen fa qala rasul wuxu uri sal slm kuluu cuna aw idcamu ama quuta fa inahu isaga dabbiga xalaalun waa xalaal aw qaala nabigen wuxuu yhi laa ba'sa bihi dhib ma lahan shaka fiihi raawiga ayaa shakiyey walaakina warka lagu laabay laysa ma ahanin min acaami ane cunadayd ka mid ma ahan ayuu nabig sal slm acaamu qawmina ya sheekh tan waa bahal maqaar nugul wa oo iska muxuu ahaa markaad fiirisaan maba ahaba wax hadda waxaad hadda aad eh, maansuloweli baabkeeda ma ahan waa bahal aad u maqaar nugul waxaad umaynaysaa digaag laga muriyey eh, timihii laga qaaday aad iyo iyo baalki laga qaaday laakiin shabaha ka dhexeeya markaad yani isu ekaan baa ka dhexayso waa yahay hay xadiidkii hore buhaari walakinahu isaga leysa maan min acaami cunadeyd ma ahanin weyaan buhari muslim xadidka soo saaray xadidka laba kun lix boqol iyo todobiy sagaashanaad can moxamed ibni safaan waxaa laga wariy moxamed ibni abu marxab ayaa la yihahdaa waa saxaabi ninkaa saxaabiga ah safwaan ibni muxamedna waa la dhahaa sida asalka ah, waa muxamed ibn safwaan radi taala arda qala wuxu yhi ibn safwaan asadtu waxaan soo ugaarsaday oon la imaaday laba muxuahan bakayla fadabaxtama oon gowracay bimarwatin carabti hadda aan sheegayn dhagaxii la kala jeex ku gowracay fa sa'altu rasulah baan weydiy sal slm canhumaa wax ka weydiiyey labadii hilibkooda siduu yahay fa amarnii wuxuu i faray biaklihima inaan cuno weyan saasuu ninka leeyahay maxamed ibn safwaan radi allahu ta abu dawuud nasaa'i ibnu maaja daarimi waa xadiis saxiix weeyaan baabu ibaaxati akli jaraad haanlaha ama ayaxa cunitaankiisa inuu bannaanya ayuu baabkan u baabiy wadajaaj iyo digaaga <laughs> digaaga waa bannaanya weyaan xadiidka laba kun lix boqol iyo sideed iyo sagaashanaad laakiin digaaga hadda beryahan la cuno yaa suuqan ayaan dadka maqaaxadaha iyo dadka ganacsi laga xirin digaag ugu cumriga dheer intuu jiro mataqaanaa afar toddobaad digaaga intaad aragtan halka kiila ama sideed boqol sagaalka boqoloo muxuu ahaa gramka kan ugu cumriga dheer waxaa weyaan markii jiijida lasoo qaado oo la geliya meeshii lagu xanaanaynay afartan maalmood kan ugu badan soddon maalmood ayuu muxuu ahaa diyaar ku noqonayaa ka warrama arrinta waa wax imtixaan ah iyo cunno waxaa la siinaa un aad yaabays koleyba baabka isaga waa baab u baahan in asna abxaad sida kan loo geliy in muxuu ahaa asna loo geliy u baahan hadduu dhib ley marka oo dadkii uu dhibaato u keena amaba cid isticmaalaysay markaas waa in aad loo fiiriyo oo dhibkaas sidii logu bixin laga shaqey lakin laa shak suu sheegay waxyaaba badanoo ilaahay uu fuday subxana watacala hadda marka xajka la aaday meeshana laga boodi jiray oo ilaa la socon jiray intaasoo weliba khatar haddana diyaarad afar saac kuwadaysaa lagu tegi shaki ma lahan horumarka in laga faa'idaysto sax laakiin waa in la hubiyo inay dhibaato keenaynin taasaa un muhiima ah. waayahay baabu ibaaxata akli aljaraad haanlihii amaba ayaxii cunitaankiis inuu bannaan yahay iyo wadajaaj iyo digaaga iyo baabkan u baabay xadidka laba kun lix boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can cabdillahi bn abi awfa waxaa lay radi allahu ta anhuma qaalu cbdillahi bn abi awfa hazawnaa waan duunlay maca nabi nabiga ayaan la duunlay sal slam sabca hazawaatin toddoba duulaan aw sitan ama lix ayaan la duunlay kunaa waxaana naakulu kuwa cuna macahu nabiga maciis aljaraad haanlaha ama ayax ayaan cuni jirnay buhari muslim xadiis soo saaray ayaxa waa bahalkan muxuu aha beeraha inta ku dego wixii dhanba muxuua hal mar madoobeeyo xadiidka laba kun lix boqol iyo kabajaan weyn wn wax kale maahan kabajaan weyn weyaan xadiidka laba kun lix boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad can abi musa ashcari waxaa la wariyey radi allahu taala arda qala abi muusa ra'aytu nabiya nabigan arg sal slm yakul isagoo cuna dajaajan digaag isagoo cunayaan arkay bukhari aya soo sar xadidkaas marka nabi maxamed hadduu digaag cunay xaggeed adiga markuu istaagaysaa war ma lahan marka baab ibaaxati luxuumi alkhayli fardaha hilbahooda in la cunay inay bannaantay uu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo todoba boqolaad alxamdu lilah rab اlcaalamiin can asma binti abi bakrin waxaa la weriye radi allahu taala anhuma qaalat waxay asma naxarna waxaan gowracnay gowracnay calaa ahdi nebiy nabiga zamankiisa farasan faras ayaan gowracnay fa akalnah waan cunay wa fii riwaayati riwaayadna wanaxu anagana bilmadiinati madiina aan joogna yacni maxay leedahay faras ayaan gowracnoon cunay wakhtiga nabiga sal slam inay cunitaanku aad u yarayaad garanaysaa marka oo aad uusan u badnayn waayahay xadiidka laba kun toddoba boqol iyo koobaad can cata bin abi rabax waxaa laga wariyey radi allahu ta an arda raximah raxmatan waasica can jaabir bn abdillahi wuxuu ka wariyey radi allahu ta anuma qala wuxu uhi jaabir kunaa waxaan haynaa kula kuwa cuna luxuuma alkhayli fardaha hilibkooda waan cuni jirnay qultu waxaan idhi falbiqaalu baqashana ka warrama qaalu wuxu laa maya baqasha marka waxaa iska dhalay faras iyo iyo dameer marka maadaama uu dameer oo hilibkiisu xaaraan yahay laga dhalay sidaa darteed ma soconaysa ibnu maaja ayaa soo saaray xadiidka saxiixulisnaad weeyaan baabu nahyi can sabri bahaa'imi xoolaha iyo bahaa'imta in la xabiso oo inta meel lagu kadibna halkaas ama nafta looga bixiyo oo baahi loo xiro halkaas ay ku dhimata amaba meel la toogta laga dhigto yool la toogta laga dhigto in laiska reeb ayuu baabkan ubaa xadidka laba kun todoba boqol iyo labaad can hishaam ibni zaydin waxaa lagu wari hishaam ibnu zayd ibnu anas ibn malik weeyaan sikaar taabiciin ayuu ka mid yahay waana infiqaah qaal wuxuu yidhi la galay maca anasin anas ibn malik ayaan la galay anas ibn malik oo waxaa weeyaan awowgiisa ayaan la galay cala alxakam ibnu ayuub ayaan u galnay fara wuxuu arkay khilmaanan wiilal ama fityaanan wiilal waa mide eh, dhallinyaro ah nasabuu taageen dajaajatan digaag intay meel ku xihana yarmuunaha kadibna ay tooganayaan faqaal anas wuxuu yidhi naha nabiyu nabigan wuxuu diiy sal slm an tusbara in la xabiso oo weliba saa lagu dila albahaa'imu bahaaimta nabigan uu xoolaha oo hadda iyo xuquuqda muxuu ahaa dadka iyo waxyaabaha ay sheegaan waxaa ka horreyay nabi maxamed alayhi sala slam xuquuqda xayawaanka diidi jiray xataa gowraci xayawaankii nafta laga qaado o in la cuno la raba ayaa nabigan wuxuu leeyahay waliyuxida axadukum shafratahu midadiisa qofka ha afaysto waliyurux dabixatahu marka xuquuqda bini aadamka annagana ma baraysaan iyo kuwa xoolahaba saa weeyaan ilahay baana baray subxana wa tacala iyo rasuulkiisa bukhari muslim xadis soo saaray xadidka laba kun todoba boqol iyo saddexaad can saciid bni jubayr waxaa laga wariyey radi allah raximah allah raxmatan wasica qala wuxu saciid kuntu waxaana cinda bni cumar cabdillahi bni cumar ayaan la joogay famaruu waxay soo mareen famaruu waxay soo mareen bifityatin wiilal da'yar ah aw binafarin ama koox nasabuu taagan dajaajatan digaag yarmuunahaa ay toganayaan falamaa ra'uu markay arkeen ibni cumara tafaraquu ay kala tageen canha ay ka kala carareen wa qala ibni cumar wuxuu yidhi man facala hada arinkan yaa sameeyey ina nabiya nabigena sal slm lacana wuxuu nacladay man facala hada arinkan qofka sameeyey uu nacladay nabigena sal sl buhari muslim soo saaray ilan waa la cadaabaya in la cadaabo lagama qaadin nafna looma daynin midda kale in la cuna in loo dilo unbaa loo ogoliya sideedaba shay la dila oo muxuu ahaa xayawaanka inuu dar iyo dhib asagu keensana loo dilo waa baab kale laakiin in ciyaar iyo tasliye iyo in lagu raaxaysto iyo in mxuu aha lagu qoslo iyo in waxaa weeyaan faakiha laga dhigto lama ogola xadiidka laba kun todoba boqol iyo afraad can ibn cabas waxaa radi allah ta anma ana nebiya nabgena sal sl qal nabgeen wuxuu yidhi laa tattakhiduu ha ka yeelanina shayan shay fiihi ruux ruux ay ku jirta haradan yool aad toogataan oo waxaa weeyaan lagu toog barta yaan laga dhigan ayuu nebiga sal sl muslim ayaa soo sar xadidkaas baabu sayd albaxri badda ugaarteeda ayuu baabkan u baabiya xadidka laba kun todoba boqol iyo shanaad can abi hurayra waxaa la wariyey radi allahu ta arda ana rajula nin baa sa'ala rasula nabiga la weydiy sal slm atawada miyaan ka weyse qaataa ama aan ku weyse qaataa bimaai albaxri badda biyaheeda miyaan ka weyse qaataa faqala rasul wuxu yuri sl slm huwa badda huwa albaxru huwa isaga albaxru weeyaan alطahuuru uu daahir yahay ma'uhu biyihiisa alxilu uu bannaan yahay xalaal yahay meytatuhu bakhtigiisa weyaan abu daawuud tirmidi ibni maaja waa xadiis saxiix weeyaan marka badda ugaarta laga ugaarta oo wada xooda bannaan waxyaabaha lisweydiina marar qaar waxaa ka mid ah caadi ah ee badda ka soo baxay oo doofaar caadi ah ama bariga ha noqdo midkan muxuua ah qolyahan hadda ay dhaqdaan ha noqdo amaba waxaa ka soo baxay caadi oo sidiisii ah kalluun oo markuu badda ka soo baxaana dhimani amaba xuuriyadda waxaana yidhahaan oo wax weji bin aadan lah oo gadaalna eh, muxuu ahaa ka ah samak ayaa ka soo baxay ma la cunaya iyaga selyeli lama laya noo fatwooda selyeli ya qaacidada la raaca miya <laughs> allah ybaark fiikum marka alcumuum baabkaasna waa baab isna masale khilaafi wey culimada way ka hadlaan waa laisku hayaa marka raajixda ilahi baa ogsan subxana wa tacaala waaya hahay midda kale waxyabaha laisku haya waxaa ka mid a ah waxyaabaha ku barmaa'iga oo barigana ku noolaani baddana ku noolaani sida difdaca difdaca raha bahalkan aaq aaq aaq irahda markii biyaha iyo muxuu aha kaasoo kala ka mid a waxaa ka mid a ixaaska ayaa ka mid a barmaa'iga xukunkooda noqonayaa waa hay naam laakiin eh, dafdaca isaga waa qowlan waaxidan isaga ma bannaano laakiin ixaaska eh, waa laga hadlaa waaya xadiidka laba kun iyo iyo todoba boqol iyo lixaad can cabdilahi bni cumar xal radi anma ana rasul rasul sl sl qal rsulkan wuxuu yidhi uxilat lana waxaa noola baneeyey meytatan laba bakti iyo wadamaan laba dhiigood laba dhiig iyo laba mxuu ahaa meyd labadaba inaan cunno waa noola ogolaaday weyaan fa ama almeytataan labada bakhtimiya falxuutu waxaa weeyaan kalluunka ama malayga iyo waljaraadu iyo ayaxa amaba hanlaha wa ama damaan labada dhiigmiya falkabidu waa beerka waa dhiig la fariisiiyey iyo waixaal iyo bariiraha weyaan ibn maaja waa xadiid saxiixa baabu salk maqaarka iyo haragga siibitaanka laga siiba may mxuu ahaa dabiixada amaba shayga la gowracay ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun todoba boqol iyo todobaad can abi saciid alkhudri waxaa la wariyey sacad ibnu malik ibni sinaan radia allahu ta an arda ana rasul rasulka sal slam mara wuxuu soo maray bighulaamin wiil yaslakhu maqaarka ka siiba shaatan neef ari ah faqala rasul wuxu yiri sal slm tanaha ka fogow dhinac u leexa xataa uriyaka ilaa aan kaa tuso wiilka marka waxaa laga yaaba inuusan aad u aqoonino uu gogoynaya laga yaaba oo maqaarkii uu muxuu ahaa jarjaray ama si uun yara qaabdan ama hilibkuu raacinayay fa adhala kadib nabigu wuxuu geliy sal slm yadow gacantiisa wuxuu geliyey bayna aljildi haragga iyo walaxmi iyo hilibka dhexdiisa ayuu geliyey wiilka waxbuu mogtaadhiir kadib nabigeenna gacantii ayaad waxaad geliyey eh, haraggii iyo hilibka dhexdiisa ayuu saa geliy nabigena sal slm o fadaxasa ay fadasa wuu ku riixay geliyey yadahu gacantiisa ayuu nabigeena fadaxasa biha wuxuu geliyey gacanta ayuu dhexgeliyey xataa tawaarat ilaa ay gacantii ay ka kudanto oy gudaha ka gasho ila alibti ilaa kilkilaha laga gaara intaas gacantii shuluq ayaa nabig sal slm waa la sameeya hadda qolyahan muxuu ah xoolaha yani gacanta waa lagu kala saaraa oo hilibka iyo harag waa lagu kala bixiyaa wa qaala wuxuu yidhi ya hulaam wiilow haakadaa sidaan faslakh maqaar kalkacsaan u bixi nabigeena sal slam yani tawaaduciisa iyo raxmadiisa iyo dadka wax aqoonaysa waxu bara iyo diinta bas maahan hataa adduunkan uu baraya nabigeena sal slm uma kadib madaa wuu iska taga nabigeena wasalla wuu tukaday linaas dadka ayuu dujiyey walam yatawada muusan weysiisan nabiga sal slm markii hilibkii iyo e, dhiiggii xataa yaroo ku dhex jiray hilibka ma gudihiisa dhiigaa ku jir inuu muxuu ahaa uu xalaal yahay uusan najaaso ahayn ayaa laga qaadanaya iyo nabigeena tawaaduciisa calayhi slat slam sidoo kale in salkhi la sameeyo xoolaha marka la gowraca haragga laga bixiyo abu daawud ibn maaja qaala abu daawuud wuxuu yidhi zaada camrun camr wuxuu ku kordhiyey warwaadi nin ka mid ah fii xadiii xadiidkiisa yacnii wuxuu la jeeda lam yamasa maa nabiga biyo ma taabanin oo ma waxba iskama dhaqin hilibkii iyo maqaarkii iyo wixii u taabtay iskama dhaqin weeyaan xadidka waa saxiix baabu nahyi can dabxi alxaluub neefka irmaanka oo la maalo in la gowraca reebitaan la iska rabayu baabkan u baabiya xadiidka laba kun todoba boqol iyo sideedaad can abi hurayrat waxaa la wariyey radi allahu ta anhu ana rasul a sl slm ataa rajulan buu yimid nin buu u yimid oo min alansaar ree ansaariyed ah fa ahadaa ninka wuxuu qaabtay ree ansaareed ashafrata midid ay la booday liyadbaxa inuu u gowraca lirasul rasulka inu martiqaado oo wax u gowraca fa qaala rasul llahi wuxuu yiri sal slm iyaaka adiga iyo walxaluu baan idin kala digayaa irmaanka xoolaha irmaan oo caanahala iyo adigaan idin kala digayaa waa xadiid saxiixa imaam muslim ayaa ku soo saaray xadiid dheer isagoo ah ibni maajahna wuu soo saaray yacnii waa habeenkii nabi maxamed calayhi salatu salaam iyo sayid abubakar radi allahu ta an arda iyo sayid cumar radi allahu taala canhu saddexdoodii ay mid walba iyagoon is ogeen ismoog iyagoo ismoog a nin walba muxuu gaajo ay soo saartay bannaanka la iskugu imaaday soo saaray gaajo gaajo gaajo saddexdiiba gaajo imtixaan nin reer ansaareed oo marka yaraqoyaan lagu ogaa oo saaxiibana ay ahaayeen ayaa loo tagay haddii la tagaba ninki maba jooga meeshi markaas hebel aaw islaanta waxaad aaday biyo ma biyo macaanu soo dhaaminaya meeshii ay marka ay ku sugeen way fadhiisteen markiiba isagoo orda ayaad imaaday markaasaa wuxuu yidhi caawiya iga marti wanaagsan farxad ayaad la kala batay markiiba waa booday markaasaa biyihii aad usoo dhigay laan weynoo mxuu ahaa mooska hadda sooma arkin caadiga mooska saa ugu xihay timir noocaas oo mxuua nooc walbo timirtii mid qoyan mid yar qalashay mid muxuuah weli garow ah haakada ay ku yeelaan ayuu markiiba usoo gooyey markaas u keenay markaas mididii la booday waajid booday markaasuu nabiga wuxuu yidhi iyaaku alxaloob iska ilaali marka neefka muxuu ahaa irmaanka ah oo lagu intifaaca ha gowracin maxaa yeeley markii la gowrac neefkaas canuga nuugayna wuu dhiboonaya dadkii canaha ka isticmaalin waa dhiboonayaan waa neef udhigma dhowr neef udhigma marka saasuu nabigu ku irshaaday sal allahu alay wasalam waa markii dambe waa tii cano laga dhargay cafu hilib laga dhargay oo maraq laga dhargay oo timir laga dhargay oo biyimaca laga dhargay kadibna nabigan u yidhi sal slam uma latusalunna ya latus'alunna yowmaidin can naciim maalinta qiyama idin weydiin doona wati nabig yiri sal slm marka annagana waad aragteen hadda markii afur la gaaro waxa nicmo ah ma timira macaan badan ma biya ma sambuusa ma bura ma cunta yani waad aragteen nicmo ayaa laga dhargi wax caadi waa wax haba yaraate looma arka waa iska caadi ya waxaana soo marnay alxamdulilah in muxuu ahaa qofka intuu hal cunto cuna kadib ilahay uu ku mahadiyo ama cabitaan uu cabo ilahay uu ku mahadiyo kadibna ilahay uu raalli noqdo ti aan soo marayna cashirka hore waad garanaysaan marka waxaa weeye nicmoodhinkan aan ku jirno oo meel aan kala geyn allaana xaqiiqatan shukrigeeda allahna waafajiyo waaya baabu maa jaa fi difdac raha bahalkan dhawaaqo dhaaq yihahda oo biyaha macuunka ku dhex jira ee wixii ku soo aroriyo baabkan u baab xadidka laba kun todoba boqol iyo sagaalaad can abdiraxman bin cuhmaan waxaa laga wariyey radia allahu taala arda ana abiiban nin abiib ah dhakhtar ah sa'ala nabiy nabigan ayuu weydiy sal slm can difdacin rahaas ayuu wax ka weydiiyey yajcaluhaa uu kadibna ku dara fii dawaain dawa intuu isaga qabta kala jarjaro dawa uu ku dara ka waran uu nabi allow oo dawa uu isticmaalo fanahahu nabiyu nabigeenna wuxuu u diiday sal slm can qatlihaa rahaas in la dilo maxaa loo diiday waxyaabaha dilkooda la diiday waxyaabaha dilkooda la diiday qaar waxaa loo diiday lixurmatihi iyo waxaa weeyaan xurmad uu leeyahay sida ibni aadamka kale in la dilo waxaa weyaan dhiigiis in la gooyo yacni xurmo ayaa loo diiday waxyaabaa qaarna waxaa loo diiday likownihi xaraaman xaraan u ya darteed ayaa loo diiday maxaa yeeley difticaas oo kale haddii aad disho waa dishay maxaad ka faa'iday waxaad iska dishay muxuu ahaa dameer yaad iska dishay maxaad ka faa'iday maadaama xaraam u yahay dilkiisa marka aadna ka faa'idaynin marka dulmi ayaad geysad sooma sidaa weeyaan marka anwaacda taxriimka loo xaaraam yeelay ka mid tahay liannahu laysa muxtaraman kaadamiyin fayabqa nahyu min ajli taxriimi aklihi in la cuno maadaama ay banaaneen saas ayuu nabigan udiiday sal slm aadna laga faidayn abu daawud nasaai daarimi xadii saxiixa baabu dakaat aljaniin canuga uurka hooyadii ku jira oo waxaa weeyaan neefka colooshiisa ku jira calooshiisa ku jira gawraciisa suu noqonaya xadiidka laba kun todoba boqol iyo tobanaad can jaabir bn cabdillahi waxaa radi allah tuma anna rasul lah wuxuu ka wuri sal slam qal rsulkan wuxuu yidhi dakaatu ljaniin canuga caloosh hooyadii ku jira gawraciisa dakaatu ummi hooyadiis gowraceeda ayaa gowraca waa weeyaan abu daawuud daarimi ayaa soo saaray xadiid saxiixa ma maa qutica min alxayi fa huwa meyit wax ama neef nool wixii laga gooya waa bakhti weeyaan xadiidka laba kun todoba boqol tobaniyo koobaad can abi waaqid ileyhi waxaa laga wariyey radi allahu taala anhu qal wuxu abi waaqid qadima anabiyu nabigan ayaa soo gala almadiinata magaalada madiina wahum nimankii reer ansaareed iyo dadkii degnaa magaalada madiinana yajubuuna ay gooynayaan asnimata alibil geela kuriskiisa ay qayb ka goosanayaan wayaqtacuuna alyaati alhanam ariga biradiisana waa biradana waxaa weyaan way goosanayaan qayba laga goosanaya neefkii oo noola socda ayaa birada qayb laga goosani oo kuruska qayb laga goosani oo la cuni qaala wuxuu yidhi maa qutica wixii la jara min albahimati neefka muxuu ahaa nool bahiimadii wahiya xayatan iyadoo nool fa hiya meytatun waa bakti weyaan abu daawuud tirmidi annaga soomaalida geel jirta maxay sameeyaan kurus may gooyaan waa maya saasaan u marayna ani kolley ma maqlin lakiin waxay sameeyaan dhiigga cabaan galjirta neefka geel inta halkaa laga dolooliye ayaa kadibna waxa weya tuba la gashani oo la cabi ama afka la saarani waa imtixaan marka <laughs> bakti bakti lagu dara dhiiggii horaanba sii ahaa mxuua haddana neefkii nool waa imtixaan xadiidka laba kun todoba boqol iyo toban iyo ah, labaad can ibni cumar waxaa lagu radiya ta anma ana nebiga nabigana sal sl qal nabigana wuxuu yidhi maa qutica wixii laga jara min albahiimati neefkii wa hiya xayatan iyadoo nool famaa qutica minha wixii laga jaray fa huwa meytatan waa bakti weeyaan ibnu maaja waa xadiis saxiixa baab udiyati udiyada ayuu baabkan u baab yahay udxiyadii soo socoto bacda ramadaan bishahrayn ayuu baabkan u baab yahay allahna gaarsiiyo ayuu fasalkan u faslay weyaan fasalka saddexaad baabu sunati alfasl الثالث aludxiya baabu sunati udxiyati udxiyada sunadeeda iyo waqtiha waqtigeeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun todoba boqol tobaniy saddexaad can bara bni cazib xal radi allahu ta radi allahu ta arda qala wuxu yhi bara bn cazib qaala nabiy nabigan wuxu yhi sal slm ina awala maa nabda'u bihi waxaan ku bilowna waxu horey fii yowmina maantanaga oo maalin adxa ay ahayd ciid ay ahayd hada ekana an nusalii inaan tukanno uma narjica una laabanno guryaheenna oo fananxara kadibna xoolihii aan gowracna udxiyadii man facalahu qofki saa sameeya faqad asaaba sunatana sunadanaga ayuu asiibay waman dabaxa qofka gowraca qablu salaada ka hore fa inamaa in kalamaan huwa isaga laxman waa hilib oo qadamahu uu u geystay reerkiisa laysa fiihi laysa ma min anusuki cibaadadii iyo udxiyadii fii shayin waxbana kama ah haba yaraatee waa hilib un aad iska gowractay ood reerkaad u geysatay faqaama abuaabuu burdata abuu barda ayaa istaagay ibnu niyaar la yidhahdo radi allahu taan arda waqad isagoo gowracay horan faqala wuxuu yidhi ina cindii agtay waxaa ahaatnab allow jadacatan jadaca ayaa ahaatay faqaala wuxuu yidhi dbaxa gowrac walan tujziya ma gudaysa walan tujziya ma gudaysa can axadin qof oo bacdak adig kaa dambeeyo jadacada gowrac ayuu nabigu yiri sal slm jadacada maxay ahayd jadacada waxaa weeyaan waa neefka ariga ah oo waxaa weeyaan sanadka labaad ku jira amaba lixda bilood jooga laakiin asal ahaan jadacada inta badan laba qowl ayaa laisku hayaa ya labada qowl oo laisku haayo neefka idaha ah jadacadiis marka jadaca waxay u dhigantaa neefka idaha jadac maraa la dhahaya neefka aricadka maraa jadac la dhahaa neefka looda maraa jadac la yihahdaa neefka geela maraa jadac la yihahdaa marka jadaca marka la yidhaahdo oo neefka ida uu noqdo xanafiyada iyo xanaabilada waxay qabaan wixii lix bilood ay u dhammaato inuu jadacayahy lix bilood neefka haday u dhammaato oona ida yahay khalaas waa maalikiyada iyo shaaficiyadana waxay qabaan jadca waxaa la dhihi karaa wixii hal sana gaaro saasay qabaan lidalika hadda xajka xoogaha xoolaha udxiyada ah maadaama madhabka meesha ka jira xanaabilo uu yahay neefka hadduu ida yahay oo lix bilood gaara udxiyada inuu gudaaya culamada fatwaan halka iyada shaaficiyadana maxay fatwoonayaan neefka idaha waa inuu gaaro waa inuu sanad gaaro saas weyaan o saas weyaan jadcadaas marka nabigeen uu ogolaaday sala allahu calayhi waaalihi wasalam inuu ninkaas eh, isaga gudo u ogolaaday weyaan waaya baabu sin اudxiyati udxiyada dada laga raba ayuu baabkan oobay xadidka laba kun todoba boqol toban iyo afraad can jaabir bn abdillah waxaa radi allahu ta anuma qala wuxu jaabir qaala rasul rasul wuxu yiri sal slm laa tadbaxuha gowricinina ilaa musinatan mid musinna ah musinada iyo iyo ahanyu labadaba waa isku nooc musinana waa la dhahaa ilaa an yacsura inuu inku culsaado calaykum korkiina fatadbaxuu kadib in aad gowracdaan aljadacata jadacada min adani idaa ah. musinada marka maxaa la yihahdaa musina waxaa la yidhaahdaa ama aniyiga shayga loo yaqaana markuu neef ar yahay waa sanad waa cafon lix bilood wixi u taam noqotay ah, sadexda imaam ayaa qabaan shaaficin daana ka ahayn shaafici laakiin wuxuu qabaa cafwan aan ku noqdo musinada waxaa la yidhahdaa hal sana wixii u dhammaatay ayaa la yidhahdaa saddexda imaam abu xaniifa iyo maalik iyo alimaam axmed bin xambal intaba waxay qabaan neefka musinada loo yaqaano waa neefka halka sana ay u dhammaatay oo sanadka labaad bilaabay walow hal maalinba ha ka qaatee imaam shaafici wuxuu le maya waa neefka labada sano dhammaystay oo sanad saddexaad walow hal maalinba ka qaata galay laba sana ay u dhammaatay imaam shaafici markaa saddexdooda kale dhinac ka ah markuu neefka aricad weyaan aricad yahay neefka lo' yahay oo musino la yidhaahdo laba sano wixii u dhammaatay oo sanad saddexaad galay ayaa waxaa weeyaan saddexda imaam ay qabaan intaan maalikiyada ka ahayn maalikiyada waxay qabaan saddex sanaday u dhammaatay oo sanadka afraad markaa bilaabay musinada haddii geel la yidhaahdo afarta imaamba isku qowl ayay qabaan maxaa loola jeeda marka ya shan sana allah yaftah calayk nacam bes neefka geel haduu mxuu ahaa masin lagu yihahdo waa inuu shan sano gaaro sidaa weeyaan marka da'da xoolaha lagu udxiyaysana da'ahaas weyaan annaga de aad ba naqaano wixii noola keena waa iska neefka inuu yara buranyaad xoogayn baa muhiim <laughs> marka in laiska hubiyo dhagaha laga fiiriyo oo indhaha laga fiiriyo oo inay jiis neefka yahay laga fiiriyo oo caatanimo laga eego oo dhan walba laga eego laga marmaan haddii neefka udxiyo marba laga rabo <laughs> waayahay laa tadbaxa gowracina ilaa musinatan mid musina ah ilaa an yacsura inaan ku culsaado calaykum korkiina fatadbaxuu kadib aad gowracdaan jadacatan jadaca oo min adani daniga ah mxua idaha ah jadacadan waa tii lix bilood iyo sanad in laisku khilaafay aan soo marnay xadiidka laba kun todoba boqol toban iyo shanaad can caasim ibni kuleybin waxaa laga wari ibnu shihaab raximahullah can abihi aabihi oo kuleyba wuxuu ka wariyey qala wuxu yhi kuleyb kunaa waxaan in maca rajuli nin baan la joognay oo min asxaabi nabi nabi saxabiis kamid sal l slam yuqaalo loo yihahda mujaashi la yidhaahdo min bani sulaym reer bani sulaym ah waayahay facazat ilghanamu ariga ayaa yaraaday saara casiizan aad buu u yaraaday fa amara wuxuu faray munaadiyan mid dhawaaqo fanaada wuu dhawaaqay muxuu yidhi ina rasuula rasuulka al sal slm kaana wuxuu ahaada yaquulu mid yihahda ina aljadaca neefka jadacada ah oo hadduu idan yahay lixda bilood ah hadduu aricad yahayna sanad amaba cag muxuu ahaa haddii aan qaadana madhabka u horreeyey saas weeyaane yuwafii wuxuu oofinayaa mima yuwafii minhu athaniyu musinadii musinadii aan sheegnay oo hadda eh, aan ka soo warramaynay wixii ay gudileed ayuu gudayaa ayuu muxuu ahaa nabigeen sheegay ee saa ogaada weeyaan ee taa isticmaala abu daawuud nasaa-i ibni maaja ayaa soo saari baabu udxiyati nebiy nabiga uxdiisa ayuu baabkan u baab yahay udxiyada nabigan uu la bixi jiray ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun todoba boqol iyo toban iyo lixaad can anas malik waxaa laga wariyey radi allah ta qal anas daxa nabiyu nabigan wuxuu ku udxiyaystay bikabashayn laba wan amlaxayni cadcad ama cadiin uu yar ku jira aqranina geesala dabaxuma wuu gowracay nabigeena biyadii gacantii ku gowracay wasama ilaahay ayuu magacaa bismilah ayuu yidhi wa kabar allah akbar ayuu yidhi wawadaca wuxuu saaray rijlahu lugtiisa calaa sifaaxihima labadooda qoor ayuu saa u saaray markuu gowracay qoorta ayuu nabigu ugu istaagay sal slm buhari muslim xadis soo saaray xadiidka laba kun todoba boqol toban todobaad can caishata waxaa laga wariyey zawji nabiy ummi lmuminiin radi allahu tan ardaha ana rasul rasulka sal slm amar wuxuu faray bikabshin biixdaari kabshin wan in la keeno aqrana ee geesala yata'u weliba ku istaago fii sawaadin xibno garan oo yani lugihii ka madow oo yabraku ku fadhiisa fii sawaadin meesha sinaha meelahaana ka wayanduru fii sawaadin indhahaana ka kuulan oo indha muxuu ahaa madow wax ku ego fa utiya bihi waa loo keenay bihi inuu ku udxiyaysta faqaala wuxuu ku yidhi caaisha yaa caaisha caishoy halummi keen almudyata midida keen uma qaala wuxuu yidhi ishxadiiha afay bixajarin dhagax ku afay fafacalat way fashay uma ahadaha kadibna madiid ayuu qaatay wa ahada kadibna nabiga wuxuu soo qaaday alkabsha wanki ayuu soo qabsaday faadjaca wuu seexiyey uma dab wuu gowraciyey wuu gowracay uma qaala wuxuu yidhi bismi illah alla magaciisa in ku gowracay allahuma alla yutaqabal ka aqbal min muxamedin nebi moxamed ka aqbal sal slam waali muxamedin nebi mxamed sal slm aalkiisana ka aqbal wa min ummati saas ayuu nabigeen yidhi sl slm uma daxa bi kadib waa ku daxiyaystay muslim ayaa soo saaray xadidka laba kun todoba boqol toban iyo sideedaad can jaabir bn abdillah waxaa lagu radi allahu taala wa can abiih qala wuxu yidhi jaabir shahidtu maca rasul lah nabiga ayaan la xaadiri aladxaa ciid aladxaa bilmusala meeshii lagu falama qada khubatahu markuu khubadiisa nabiga dhameeyey nazla wuxuu kasoo degay mimbarhi mimbarkiisa ayuu kasoo degay wa utiya waxaa loo keenay bicaption one ayaa loo keenay fadabaxu wuu gowracay rasuula biyadii ayuu ku gowracay wa qala wuxuu yihi bismi llah alla magaciisan ku akbar alla ayaa weyn hada canii hada wankan canii xaggayga ayaan ka gowracay wa caman lam yudaxi qofkaan adixaysan oo min ummati ummadeed ka mid ka gowracay ayuu nabig yiri sal slam abu wa xadii saxiixa waayahay baabu naxri gowrac lagu gowra bilmusala meeshi tukana ciidi lagu tukana in lagu inay bannaan tahay haddii ay baahi jirto ayuu baabkan u baab haddii laakiin hadda meelo lagu gowraco oo kawaano iyo la sameeyey amaba dowladda hooseba ay ku qabanaysa <laughs> looma dhawaanayo ama ay nadaafadari eh, keenaysa xadiid laba kun todoba boqol toban iyo sagaalaad can cumar radi allah anuma qal abdullahi bin cumar kaana rasul nabig ala sl sl yadbaxu mid ku gowraca aw yadbaxu mid ku gowraca aw yanxaru yadbaxu dabxiga waxaa loo isticmaalaa ariga iyo idaha iyo waxaasa loo isticmaala xitaa waxaa loo isticmaalaa mxuu ahaa eh, looda waa loo isticmaalaa wayanxaru waxaa weyaan naxri ayuu ku samayn jiray gowraca geel ayaa loo isticmaala naxriga bilmusalla meesha lagu tukada bukhaari ayaa soo dara xadiidkaas baabulidni wax yar ayaa dhiman intaas ayada ah yar adkaysto baabulidni idin la idma bidikhaari luxuum adaaxi adxiyada hilibkeeda in la kaydsado ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun todoba boqol iyo labaatanaad can salamata imraka waxaa laga wariy radi allahu ta anhu qala salama qaala nabiyu nabigan wuxu sl slam man daxa minkum qofka udxiyaysta falaa yudxiyana yuusan ku udxiyaysanin maxaa idiin qoran fala yusbixanna yuusan waa barisanin bacda aaliatin saddex gadaasheed wa baqiya iyada oy mxuu ahay nagaatay fii bayti gurigiisa shayun shay oo minhu ka mid a ah. minhu xaggiisa shayun shay ka mid a ah. yacnii saddex beri markay dhammaato maalinta afraad yay agtaada hilibka asaga waxba usan ku harin oolihii aad ku odxiisatay saasuu nabig yih sl slm falama goorti kaana hoda alcaamu lmuqbil sanadka dambe qalu waxay ya rasul rasuulka allow nafcalu kamaa facalna caama almaadi sanadka hore saan samayn miyaan samaynayna oo saddexdii maalmood wixii ka dambeeya xoolihii muxuu ahaa hilibkoodii inaan bixinno amaan dhammaysano miyaa laazina qala wuxuu yidhi kuluu cuna dadka quudiya wadakhiruu kaydsada fa ina dalika kaas alcaam ee sanadka ah kaana waxaa ahaaday dadka jahdun dhib iyo abaar iyo xoolo ayaa haysay fa aradtu waxaan an tuciinuu inaad kaalmaysaan fiiha iyada ood xoolaha dadka ay cunaan ayaan rabay marka laakiin hadda wixii ka dambeeya xoolihii wixii hilibkii asagaha qaar maxaa oodkac ka samaysta oo waxaa weeyaan guryaha ka buuxsada oo masaakiinta siiya oo ka dharga oo waa kaas ku danaysa saasuu nabig sal slam bukhari muslim ayaa soo saaray xadidka laba kun todoba boqol iyo kow iyo labaatanaad can thawbana waxaa la wariyay mawlaa rasul rasuulka alle wuxuu uhi sal slam wuxuu geeriyooday afar iyo kontonka jir nabigana sal slam qal wuxuu yidhi thawbaan <laughs> dabaxa rasuullah nabiga alle ayaa gowracay daxiyatahu udxiyadiisii uma qaal wuxuu yidhi yaa thawbana thawbanu aslix hagaaji lama haada udxiyadan hilibkeeda hagaaji oodkac ka dhigta iyo waxaad ka dhigtaba falam azal kamaan azul ucimuhu nabiga aan qoriyo minha hilibkaas xataa qadima almadiinata ilaa magaalada madiina u ka imaado yacni maka ayaa arrintaa ku dhacday kadibna ilaa madiine uu ka imaado saas ayaa hilibka ayuu cunay nabigeena sal slm muslim ayaa soo fi riwaayatin fi xajat aludaac xajka xajat ludaac ayuu ahaa baabun laa ya'hudu ma qaata almudaxi qofka udxiyada udxiya samayn raba shacran tima timihiisa ma gooya walaa dufran cidiyana ma jara weyaan haddii marba aad niyeysan tahay inaad udxiyo samayso tobankii dambana tobankii eh, eh, dilxijana la galo fartaada ha saarin cidiyihii iyo timihii xadiidka laba kun todoba boqol iyo laba iyo labaatanaad can umi salamata waxaa laga wariyey zawji nebiy radiallah ta an ardaaha ana nabiya nabigeena sal slm qaal nabigeenna wuxuu yidhi idaa ra'aytum haddii ad aragtaan hilaala dilxija dilxija bishaad haddii ad aragtaan ow araada u doon axadukum midkan an yudaxiya inuu udxiyo sameeyo u gowraca falyumsik can shacrihi timihiisa ka istaago waadfaarihi cidiyihiisa ka istaaga yuusan taabanin muslim ayaa soo saaray baabu fadli udxiyati udxiyada fadligaadayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun iyo todoba boqol iyo saddex iyo labaatanaad can aishata waxaa la wari zawji nebiy radi allah taala anha rasul rasulka sal alla slam qala rasulkan wuxuu yidhi maa camila aadamiyun ibni aadan ma camal falo xadiidka waa daciif min camalin camal yowma naxri maalinta gowrac xaba la kala gaceelo badan ila allah alla weyne min ihraaqi dami dhiigaas xoolaha in la daadiyo inahaa iyada la taati waa imaanaysa yowma alqaamati maalinta qiyaama biquruuniha iyada oo mxuu ahaa geesaheedi wadatay wa ashcaariha timaheedii wa adlaafiha iyo wa waina dama dhiigana la yaqac u dhacay min allahi low bi bimakanin boos ayuu ka dhacaya oo laga aqbala qabla an yaqa intuusan meel ard arada intuusan arada ku dhicin ka hor meel fiican ayuu alag kaga dhaca fatiibu biha nafsan naftiina ha ku diib noqoto ha ku wanaagsanaato tirmidi ibn maaja wax daciif weyaan baabu shaati halka neefka ariga tujzi can ahlibeyt ahlibeytka o dhan way ka gudaysa xadidka laba kun todoba boqol iyo afar iyo labaatanaad can atabni yasaar waxaalawi raximahullah qala wuxuu yidhi sa'altu abaa ayuub alansaari ayaan weydiiyey radi allahu ta arda kayfa sideeba kanad ahayd adxaya adxiyada calaa cadi rasulillah nabiga ale zabinkii sal say ahaan jirtay faqala wuxuu yidhi kaana rajulu qofku wuxuu ahaa yudaxii mid ku udxaysay bishaati neefka ariga canhu xaggiisa iyo wa can ahli beytihi iyo ahli beytkiisa oo fa yaakuuna way cuni jireen wa yudcimuuna dadkay quudin jireen ataa xataa tabahaa ilaa ay ugu faantamaan annaasu dadka fa saarat kadibna ay noqota ama taraaad aragta yani badnaanta ay badatay weyaan tirmidi ibnu maaja soo sar adiisa yani wuxuu leeyay abu ayub alansari ninka neef ariyo gowracaya kadibna reerkiisii asagaba ayada ay ka gudaysa weliba waxaa weyaan dadna way ka cunayaan oo mxuu ahaa jiraan iyo aqiiba iyo masaakiin iyo alla laakiin hadda heerkisay u socotay maanta waxay gaartay xaaladaad aragto oo oo in lagu faantama ay gaarta oo inta boqol neef ayaan aniga mxuu aha duyala bixintaasa la baxay hakada yani tabahi ilaa laga gaaro weyaan saas weyaan baab udiyati can meyiti qofka dhintay in la udxiya laga bixiy ayuu baabkan ubaabi xadidka laba kun todoba boqol iyo shan iyo labaatanaad can caasim ibnu shurayban waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi utiya caliy bn abi aalib ayaa loo keenay yowma naxri maalinta gowraca bikabshin wan fadabaxu uu gowracay wa qala wuxu yhi bismi llah alla magaciis ayaan ku gowracay allahuma allayo minka adiga ayuu ka ahaaday walaka adi xaggaada ayuuna socdaa adiga ayaa bixiyey adiga darta ayaan u gowracay wa min muxamedin nebi maxamed xaggiisa ayaan ka gowracay laka adiga ayaan kuu gowracay nebi maxamed ayaan ka bixiyey waan ka gowracay uma umira bihi waa la faray neefkii fad bihi waa la sadaqaystay uma utiya waxaa la keenay bikabshin wan aakhar ee kale fadabax wuu gowrac sidcadi fa qala wuxu yidhi bismi llah alla magaciis allahuma allayu minka xaggaada ayaan mxuu ahaay ayaan ayaan aad ka imaaday walaka adiga ayaanan ku gowracay darta min caliyin laka wa min caliyin cali xaggiisa ay ka soo baxay laka adidaas ayaanu gowracay qaala wuxuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi iitinii iken bitaabiqin qayb oo minhu yacni ximin oo neefka ka mid ah ikan waslad waxay noqotaba ikan omino ka mid ah wasadaq bisaa'iri intiisa kala sadaqaysa weeyaan oo noo sadaqay beeheq ayaa soo saaray sanadkiisa waxba kama sheegin sheekh baab alishtirak fi udxiyati udxiyada in la wadaagsado ayuu baabkan u baab yahay ana xadiidka laba kun todoba boqol iyo lix iyo labaatanaad can ibn cabas waxaa radi allahu anhuma qaal wuxu abdullah bin cabas kuna waxaan maca rasulillah nabiga ayaan la joognay fii safarin safar faxadara adxa ciid adxa ayaa soo gaartay faishtarakna waxaan wadaagsanay fi lbaqarati neefka looda sabcatan todoba wa fi baciirritigana casharatun toban weyaan tirmidi ibnu maaja iyo nasaa-i waa xadiid saxiixa baabu maa yukrahu min adaaxi udxiyada nooc la karaahaysta iyo wamaa laa yajuuz waxaanan banayn ayuu baabkan u baab xadidka laba kun todoba boqol iyo todoba iyo labaatanaad can cubayd ibn fayruus waxaa laga wariyey shaybani mowlaahum abudaxaak alkuufi saxaabada taabiciinta kuwooda dhexdhexaadka ayuu ka mid aha waa hiqe ninkaasa qaala wuxuu yidhi sa'altu albara ibna casib ayaan weydiiyey maa laa yajuusu fi ladaaxi udxiyada waxyaaba aan bannaanayn udxiyada waxyaabaan banaanin qaal wuxuu yidhi qaama fiina waxaana dhex istaagay rasuula nabiga ayaan istaagay na dhex istaagay wa asaabicii farahaygana aqsaru waa kuwa ka gaaban min asaabici farahiisa wa anaamilii qaybtan kore oo ximinta farta mxuu aha qaybteeda horena aksar waa mid ka gaaban min anaamilihi ximnihiisa nabiga waa ka gaaban yihiin yacni wuxuu leeyahay nebi maxamed iskuma dhiririn kara tawaaduc iyo xishood iyo istixyaa uu nabiga ka qabo sal slam qaafa qaala wuxuu yidhi arbacun afar laa tajuusu kuma bannaana i udiyada kuma banaano afar nooc udxiyo kuma baxays weyaan alcawraau tan ishala amaba mxuuahaa ilwariishada lah bayinun cawaruha illaanteeda amaba wariishanimadeeda ay mxuu ahay ay cadda weyaan cawarka iwalmaridatu tanjiran oo bayin maraduhaa xanuunkeedan uu cad yahay iwalcarja tanjiista ah bayinun dalcuhaa ama dalcuhaa jiisnimadeeda ay caddahay iyo walkasiiru tan jaban allati taasoo laa tunqii aan dhuux iyo waxba toonan lahayn oo intay jabtay kadibna caatowday baaba'day haba yaraata faaida ma lahan taan intaba kuma baxayso udxiyadii qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi fa aniga akrahu waxaan nacayaa an yakuuna inuu ahada fi sinni da'da naqsun nabi allow in dadi neef da'yar aan wax gowraca ayaan ka baqaya oo neefkii waxaan ka isleeyahay dadi muxuu ma gaartay qaal wuxuu yidhi maa karihta wixii aad nacdo fadachu isaga tag walaa tuxarimhu calaa axadin qofna ka xaaran yeelin abu daawud tirmidi nasaai ibni maaja eh, daarimi waa xadiid saxiixa xadiidka laba kun todoba boqol iyo siddeed iyo labaatanaad can ali bin abi talib waxaa laga weyey radi allahu taala anhu qal wuxuu yidhi cali amaranaa rasul alla nabiga wuxuuna faray sal slam an nastashrifa inaan aad u eegno alcayna ish iwaluduna dhegta neefka aan gowracayna inuu dheg go-on yahay iyo inuu dheglaan yahay iyo inuu dhukan yahay iyo inaan eegno ishana inaan ilaan u yahay saas ataa gacanta saas la yidhahdo oo neefkii markaad soo gadato o aad gadan rabto isha aad saas farta ku tiraada haddii marka ilaan uu yahay ma dhaqaaqayo mogta ilaan hadduu ma dhaqaaqayo marka inaan aad u hubinna ayuu nabigeena faray sal slm xadiidkaas marka waa xadid xasan saxiixa man ishtaraa udxiyatan udxiyatahu baabun man ishtaraa qofka soo gata udxiyatahu udxiyadiisii oo fa usiibat kadibna la asiibay muxuu samaynaya xadidka laba kun todoba boqol iyo sagaal labaatanaad ana bna zubayr cbdullahi bn zubayr radi allahu ta anhuma wuxuu arkay hadaayan hadaaya hadiyooyin oo udxiyo ah lahu isaga usugnaatay fiiha ay ku sugantay naaqatun hal cawraa ee cawra ah yacnii il la-aan ama ilaan lahayn ama il wareejis ay qabtaa amaba adig indheheeda ayaan toosnin fa qaala wuxuu yidhi in kaana hadduu ahaad asaaba mid ku dhacay bacda maa ishtaraytuma markaad soo gadateen kadib ood wain kaan haddii uu ahaaday asaabaa mid ku dhacay qabla an tashtarow intaad soo gadan ka hore fabdiluuha badala weyn bayhaqi ayaa soo saaray sanadkiisan kama hadlin baabu tawakali fii dabxi adxiyati baabu tawkiil baabu tawkiil wakaalasho la wakaasha fii dabxi udxiyati udxiyada in laga gowraco qof inaad wakaalata inay bannanta iyu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun toddoba boqol iyo soddobaad can jaabir bn abdillah waxaa la weeye radi allahu ta anuma ana rasul sl sl sl bn xar wuxuu gowracay bacda budunihi ama budnihi geeliisii udxiyada ama hadyiga ahaa qayb ka mid iyuu gowracay biyadii gacantii ku gowracay saddex lixdan ayuu gowracay nabigeena wanaxara bacdaha barkeedna waxaa gowracay hayruhu hayrkiis sayd cali ayuu ahaa inta soo hartayna sayd cali ayaa gowracay radi allah tan ada nasaa-i ayaa soo saar xadidka xadiis saxiixa xadidkan waxaa laga qaadanaya marka hadda marka xajka la tago meeshii wax lagu gowracay maba tegi kartidba yaa allahu yaa nafsi ayaad dawaafkii iyo sacyigii iyo dhagaxtuurkii iyo muxuu ahaa maadaama ay saa tahay marka in lacagta aad la baxdo boqolka dolar boqol kontonka dolar inta aad la baxdo oo kadibna cid lagu kalsoon yahy aad tirahda iisoo gowrac waxba dhibaata ma lahan intaas ayaa waxaa weeyaan xadiidka iyo wixii la midka ayuu caddaynaya waa xadiidkaas ayaa u dambaya cashirkeenna hada wallahu aclam wsala allah waslm ala rasul mustafa